ha sala allahu wasalam wabaaraka calaa isku soo yaro dhawaada dhinacan qaar oo yimaada ha kuraasta bay iska dhigta haddaad doontaan ah, bismillaah sala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacdu kolley casharada waxay ahayd nin waliba inuu nin soo kaxeeyo leanna intaan iminka muxaadaraad jeedinaya masaajidkana waa halka ugu dadyar dadku ma yare xabaalaha iyo arooskaba idinkoo badan baan idin arkaay casharkaanay jeclayn baan is marka waxaa idin fiican dadkan maqaaxyaha ka fadhiya haddaa dhowr iyo tobantiin tobantiina dhowr iyo toban kale soo kaxaysaan oo runtii ka qeyb qaata dee casharada ila dadaal baxaya oo qofkii idin yimi masaajkuba ay bixinayaan ah, bismillaah iminka masaajkii aan tafsiirka islahaad ka bilowdin waxaan kasii fikirayaa labadiisa dabaq markay ku filaan waayaan xaggee loo kacaya ka hargeysa haa macnaha laba kun oo qof uu qaadi karaa laakiin haddana kuma filaanayo idina dhowr iyo tobanba waa dhaafilaadi marka <laughs> waxa weeyaan waa cajiib wey calaykum salaam a ah, me waxbaa si ah waxaa sida ah bal dib ha loogu yar noqdo masaajada kaleba u yaraan dee way soo fadhiisanayaan lixdan qof toddobaatan qof waxaan markaa u gudbi lahayn bal inaan wax idinka yaro tuso oo inkastay dhalinyarada mutacalimiinta ah mowduucoodii tahay haddana waxuunaan uga jeedaa uun waa arrin fiqiga la xidhiidha cilmigan axkaamta waayo wacdigu uu iska badbadan yahay laakiin fiqigeennan qaanuuniga ah ama shareecadu fiqigay dhigtay sida la isula akhriyo asalkiiyo faraca ayaa aan wax yar ka odhan doonaa insha allahu asalkiiyo faraca faracu waxa weeyaan masalooyinkan gaargaarka ah ee fiqiga ah aynu ku falayno ayaa waxaa jira culimmadu inay isku khilaafaan masaladaasi waa sidaa iyo masaladaasi waa sidaa marka waxay kusii xidhan tahay masalo kale oo asal ah oo usuul fiqiga ah oo isla khilaafsan yihiin marka tani waxay ka dawo tahay qofka had iyo jeer wax daliishanaya markuu masaladan hore la isku khilaafsan yahay uu arko waa inuu ogaadaa mid kasii dambaysaa inay jirto oo asal ah marka asalkaa kolka la ysku khilaafsay baa farac khilaaf ku yimaadaa marka haddaad usuusha taqaano furuucduna way kuu fududaanaysaa habka loo daliishado marka waa fahamkay yar ballaahisa masaladan yaro ballaadhinaysaa ama qofka had iyo jeer dhallinyarada ah waxyaabaha ka saacido wey inuu fatwoon karo ama wax sheegi karo ama fatwada uun aanu ku degdegin ama cidda uu odhanayo ciddaasi hadalkeedu raajix yahay inuu sheegi karo sababtay raajixa ku tahay qofkaasaa madhabkiisu raajix yahay muxuu raajix ku noqday haddaad faricii rajaxayso asalka waa inaad hayso hore marka waa awoodda daliishiga iyo iswaafajinta masalada faraca iyo ta asalka ah sidaa daraaddeed dadka fiqiga iyo usuul fiqiga macruufka ku ah ama aqoonta u leh ayaa baabkani uu la jaan qaadi karaa laakiin wuxuu inaga jeednaa masalooyin badan oo faraca ayaa ka faa-iideysanaysaa mathalan dhowr iyo toban masale aynu soo qaaday inaa labaatanay insha allah oo kuwa culimadu isku khilaafaana way isku khilaaf isku waafaqsan waa sax laakiin kuwa isku khilaafaan baad fikrad caama ka qaadanaysa maxaa keenay khilaafka yaana isku qur-aan un daliishanayn isku xadiis un daliishanaynin waxaa ka dhalanaysa markaa inaad u cudurdaari karto culimada oo dadka qaarkood waa la yaabaa khilaafka laftiisa marka waa masalo la xidhiidha asbaabu ikhtilaafi alculamaa fi lmasaa'il alfiqiyati waalusuuliya sababahay culimadu isugu khilaafaan masalooyinka marka inaanad culimada eedaynin laakiin aad u cudur daari karto ibnu taymiya wuxuu qoray kitaab la yidhahdo rafculmalaam can il a'imati alaclaam canaanta in laga daayo culimada aqoonta leh oo markaad garato sababta isla khilaafaya baad odhanaysaa waa sax waa macquul haddaynu u dhaadhacno tusaalayaal baynu soo qaadanaynaa tusaalaha wax lagu fahmaa culimadu masalan waxay isku khilaafeen masalada la niyoonayo weysada marka culimada intay u badan badankoodu waxay leeyihiin weysada in la niyoodaa waa faral siday salaa eh, siday weysadu faral u tahay baa niyadeeduna faral u tahay qaar kalena waxay leeyihiin mee waxba faral maaha niyadaas shardina umaaha weysada marka sabab baa keenaysa ay isku khilaafaanoo halil wasaa'il laabudda min sixatiha min aniyati am laa cibaadada wasiiladeeda iyo cibaadadu ma isku mid baa ama cibaadada wadada waxaa loo adeegsada cibaadada iyo cibaadadu ma isku mid baa oo cibaadadu hadday niyo u baahan tahay wixii cibaadada loo isticmaalaana iyo wadooyinka loo maaraana niyo miyay u baahan yihin ila salaadii weysaa loo marayaa niyad niyaddu waa weysadii weysadu waa waa cibaado wadada loo marayaana waxa weeyaan waa niyadii taasay isku khilaafeen oo maalan eh, salaadii waxaa leeyahay salaadii waa waa shaygii lagu socdo waa wasiilo wadada loo maraana waa weysadii shuruudday ku ansaxaysa wey weysadaas salaaddii garanaynay niye u baahantay weysada miya niye u baahantay haa iyo maya baa layihi marka culimmadu waxay u badan yihiin inay weysadu u baahantay niyad siday salaaduba ugu baahantay waxaanay kala qaadeen cibaadada wadadan loo maraya hadday cibaado tahayna niyay u baahantay wadada cibaadada loo maraya haddaanay iyada laftigeedu cibaado ahayna waxba niyo uma baahna salaadaasaynu maalan kasoo qaadanayna salaadda markaad tegayso waxaad u baahataa gaadhi waxaad u baahataa inaad u lugayso dee u socodkaa aada salaada u socoto waa wado aad ku gaadhi karaysa iyo wasiilo aad salaadii ku gaadhi karaysa wey laakiin socodkani dee sidiisa cibaado uma aha socodku mid cibaadaha iyo mid kaleba dee wuu iska yeeshaa sidaa daraaddeed u socodkan waxba niyada uma baahna waayo laftiisaan cibaado ahayn laakiin weysadu sideeday cibaado u tahay marka niyad bay u baahantay marka saasay u kala qaadeen culimmadu qeyb ka mid a ah culimmadana waxay leeyihiin maye weysadaasi waxba niyad uma baahno waa waddadii lagu gaadhaya un salaada marka faracan dambe ee weysada waxay isugu khilaafeen asalkaa horaa sii jira ee isaguna khilaafkuu ku jiro tusaalaha labaad waxa weeye isku khilaafeen gabadhu marka ay guursanayso miyay u baahantahay weli ama nin guuriya qeyb ka mida culimadu siay u badan yihin waxa weeye haa weli bay u baahantahay markay guursanayso madhabta xanafiyadu waxay idhaahdaan weli uma baahna waxa keenay markaa inay iskhilaafaan oo masaladan gaarka ay ah isku khilaafaan khilaaf asal ahoo ka hooseeya jiro ah warka uu qof keliyihii wariyo waxyaabaha weliba fii maa tacumu bihi lbalwa miyaa la cuskanayaa mise lama cuskanayo xadiidka uu qof keliyi noo soo wariyo ma la cuskanayaa mise lama cuskanayo culimada islaamku waa la cuskanayaa bay leeyihin xanafiyada waxay leeyiin lama cuskanayo xadiiskan eh, sheegaya ruuxa dumarkii inay weli u baahan tahayna waxa uu ka mid yahay akhbaaru aaxaad ama shakhsiyaadku kuwa ay wariyeen mid quri wariya silsiladiisa meelaha qaar baa mid qura ah marka khabarul aaxaadi hal huwa muctamadun fi ma tacumu bihi lbalwa aw laa waxyaabaha dadii ay aada ugu baahan yihiin ee laga maarmaanka u ah axkaamtooda haddii uu xadiiskaa ku soo aroray nin keli wari wariyo lama daliishanayo saa daraadeed lama cuskanayo haddii la cuskan waayana axaadiidta weliga sheegaysaa wax sugmay ma aha gabadhu keligeed way iska guursan kartaa xanafiyadaasaa qaba laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin xadiiska nin keli wariyana waa la cuskanayaa xadiiskaa sheegaya gabadhu inay weli u baahan tahayna wuu sugan yahay gabadha weliba u baahanta asalkan sokaa faracan sokaa asal shishe kusii qotoma oo kusii dultaagan oo usuuliya axaadiid badan baana dee taa kusoo aroortay uu nebigu leeyahy laa nikaaxa ilaa biwaliyin guuran saxayaa ma jiro haddii aan weli jirin laa tusawiju lmar'atu lmar'ata walaa tusawiju lmar'atu nafsaha gabadhu nafteedana ma guuriso cid kalena ma guuriso ayu da'atin nakaxat nafsaha biqayri idni waliyaha fa nikaaxuhaa baatil gabadh kastoo iska guursata iyadoon weligeedu u fasixin guurkeeda waa buray waaya tusaalaha saddexaad waxa weeye ahlucilmigu waxay isku khilaafeen fii masi dakari bilyamiini xaala albawli hal huwa biltaxriim aw bilkaraaha ninku marka uu xaajo gudanayo xubinkiisa taranka midigta inuu ku qabto daliilku wuu diiday bidixduu ku qaban karaa laakiin midigta waa loo diiday diidmadaasi ma xaaraan baa mise waa karaahiyo ila xaaraan iyo karaahiya way kala sokeeyaan oo xaaraantale qofku wuu ku ciqaab mudanaya karaahiyadana dee sidii wanaagsanayd unbuu khilaafay marka labaduba way jiraan laakiin khilaafkan waxaa keenay sabab sababta khilaafkani waxa weeye meel kaleu kusii qotomaayoo ah nahyiga kusoo aroora aadaabta hal huwa lilkaraha aw liltaxriim wixii aadaaba hadduu nahyi kusoo arooro oo la yidhaahdo iyadoo dadka la edbinaya waxaa hayeelina waxaa hayeelina waxaa hayeelina xaaraan buu noqdaa mise karaahiya markaa waa qaacido usuuliyaho qeyb ka a waxay leeyihiin waa xaaraan qaarna maayo waa waxa weeyaan waa karaahiya saasaanay culimmadu u badan yihin inuu karaahiye yahay oo dee aanu heerkii xaaraanta gaadhsiisnayn marka khilaafkan sababta keentayba a masaladaa kasii hooseysa waxay isku khilaafeen ahlucilmigu marka uu aygu afka la galo weelka ma toddobaa la maydhaya cadadu khasalaati alinaa'i min wuluuqi alkalb mise saddex xanafiyadu waxay idhahdeen saddex baa la maydhaya ahlulcilmiga kale waxay u badan yihin toddoba in la maydhayo oo midiciitah waa maqasheen ixdaahuna bituraab markaa maxaa keenay may iska israacaanu ila xadiiskii waa kanoo wuxuu ku soo aroray toddoba ayuu sheegayaa midi ciita maxaa keenay qoladan kale saddexda wata masaladani waa farac laakiin asal bay kusii qotontahay oo ah qaacido usuuliya oo idaa tacaarada ra'yu raawi wa riwaayatuhu fa ayuhumaa yuqadam markay iskhilaafaan raawiga xadiiska warinaya riwaayadu warinaya ra'yigiisa iyobaynu raacnaa malan baa xadiis buu warinaya xadiiskii waa sugan yahay wuu inoo sheegay laakiin kumuu camal falin ee ra'yi buu leeyahy kale riwaayadii uu nebiga ka warinayna waa gaar ra'yigiisiina waa gaar way iskhilaafeen kuma camal falin raawigu xadiiska marka ma ra'yigiisaynu raacnaa mise riwaayadiisa xanafiyadan saddexda jeer hala maydhale waxay leeyihiin waxaa la raacayaa ra'yigiisaa la raacaya abi hureyra xadiiska warinaya saddex jeer buu maydhi jiray xadiiskan uu warinayaana toddobaha la maydhuu leeyahy marka ra'yiguun baynu raacaynaayo dee isaguba waxbu ku ogi sow kan ka tegay isbee ku camal fali waaya bay leeyihin marka waa tacaarud alriwaayati waalra'yi raawiga ra'yigiisa iyo riwaayadu warinaya iskhilaafa ra'yiga hala raaca iyo riwaayada hala raaca waa qaacido usuuliya oo isku khilaafeen markaasay masaladii maydhiga la maydhaya weelkana ay isku khilaafeen taasina waa mid weeye waxaa ka mid a ah masalooyinka ahlucilmigu waxay isku khilaafeen fii maa yasilu ila almeyti min acmaali alxay qofka dhintay wixii gaadhaya camaladan aynu u samaynayno sadaqada soomka zaka eh, maxaanku idhaahdaa xajka eh, ducada waxyaabahan laga daba diro maxaa gaadhaya maxaanse gaadhaynin qaarkood way waasiciyeenoo waxay yidhaahdeen wax kasta oo loo sameeyaaba wuu gaadhi karaa qaarna waxay yidhahdeen mee waxa gaadhi kara wixii daliil ku soo arooray uun wixii daliil uu sheegay mooyaane wixii aan daliil sheegin de ma gaadhayo marka khilaafka sababtan khilaafka keentayna waxa weeye hal ilamru fi maa yasilu ila lmeyti min acmaali alxayi ijtihaadi aw tawqiifi masaladu ma masalo tawqiifiyaba oo aan naska la dhaafi karayn mise waa laga ijtihaadi karaayo waxaa la odhan karaa waxan iyo wixii la mid a ah markaa qolyaha yidhi waa ijtihaadi oo shaygan nebiga ka soo arooraya wixii la midihiba way gaadhayaan dee wuxuu leeya wax kastoo khayr la sheegaaba u gaadhaya loo diraaba waa gaadhaya qolyaha yidhi maya waa tawqiifi oo lama dhaafi kara intaa naskaasina iyaguna waxay leeyihiin waxa gaadhayaan wixii xayisku sheegay ama qur-aanku sheegay waaya sida saxda ahina waxa weye inuu tawqiifi yahayoo wixii mar hadduu yahay shay qeybahoo maqan waxaa gaadhayeen wixii daliil ku soo faraca lixaad waxa weeyaan waxay isku khilaafeen qofku marka uu xajka joogo haddii uu muqmaa calayhi noqdo hal yasixu wuquufuhu am laa carafa ma ka ansaxaysa mise kama ansaxayso macnaha wuquuful carafa wey carafa joogsigaa la joogsadaa ama joogitaankeedaasi miyuu ku ansaxay isagoo suuxsan ilamaba ogo meel la maraya markii carafa la tegay wuu suuxay markii laga soo rawxayna wuu suuxsanaa maba ogaba markaa wuquufkiisaasi miyuu ansaxay mise ma ansixin qaar waxay leeyihin wuu ansaxay qaarna waxay leeyihin ma ansixin marka waa masale farac oo kooban oo jus-i oo gaar ah laakiin faracaas ah, wuxuu kusii qotomaa asal kale asal kale ayaa uu kusii taagan yahay asalkaasoo odhanaya cibaadadu hadday qayba tahay oy qayba u googo-antay cibaadadu qaybaheeda ma mar kuraa la wada niyoodaa mise qeyb waliba niyad gaaray u baahantay oo iminka xajkii dee waa xaj wuu isku yahay laakiin waa qaybo kani waa dawaaf kani waa carafa kani waa sacyi kan kale waxa weeyaan ixraam iyo xidhasho mina waa qaybuu xajku ka kooban yihi marka qaybihiisaa qolada tidi niyadiisu mar qurun bay noqonaysa waa se u badan yihiine caraf niyad gaara uma baahna bay leeyihin waayo markii u sida xajka soo niyootay baad ilaa carafo ku darta ila xajkiisu wuu ku dhamaystir niyadiisu waa markaa keliya qolyaha qaarna waxay maya ee camalu qeyb waliba waxay u baahan tahay niyad gaara kuwii yidhi qeyb waliba niyad gaaraay u baahan tahy ti ninkan suuxsanaa muu niyoonin weeye wuquufkiisu markaa ma ansaxayo xajkiisuna ma ansaxayo markaa sababta keentay wuquufa carafa khilaafkeeda kaa shushu kusii taagan yahay waaya sida raajixayna waxa weye hal marun in la niyoonayo qofkaa isaga hadduu hurdo oon u toosinba intii carafo la joogay iyo haddii uu suuxsanaa oo uu xanuunsanayay mar walba waa u ansaxay wuquufu carafa xajkana markaa u horeeyun baa la wada niyoodaa niyadiisu way ku filan tahay masalooyinka isku khilaafeen waxaa ka mid ah waa faraca toddobaad laysa kullu man waqaca fi lkufri kafara waxay leeyihiin ahlu sunnaha iyo culimada islaamku say u badan yihiin qof kasta oo gaalnimo ka timaada ma gaaloobin ilaa laga waayo wixii cudurdaarahoo dhan qolyaha khawaarijta la yidhaahdaana waxay leeyihin firqadaha muslimiinta mid qolo ka mid ihiina waxay leeyihiin may qofka haddii ficil ama qowl gaalnimo ka yimaado uu gaaloobay ee waxba howlo kale u eegi mayno waa laba masalo oo dee hal qhal hal farac wey qofkii matal ficil gaalnimaabuu sameeyey ama qowl gaalnimaabuu ku dhawaaqay muslimiintu waxay u badan yihiin inuu qofkaa ah horta waa in dib loo eega shuruudihii miyaa laga helay waxyaabihii u diidi karayay inuu gaaloobo mawaanic la yidhaahdaa miyay cudurdaar si kale haddii loo dhiga cudurdaar miyuu le mise ma leh taasaynu eegaynaa waliyaa khawaarijtuna waxay leen waxba loo eegi maayo ma gaaloobay ficil iyo qowl mid kasta ha ahaado waa gaal islaanimun baa loo bandhigayaa marka masaladaa farci masale kaleo asalay kusii taagan tahay oo ah faacilka iyo ficilku matalaasun baa ka dhexeeya miyay isku xidhan yihin ficil iyo faacil ila ficilki waa kufri faacilkiina waa qofkan sameeyey markaa ficilka iyo faacilku ma isku midba mise way kala duwanyiin marka qolada tiri ficilka iyo faacilku waa isku mid oo xidhiidh baa ka dhaxeeya waxay leeyihin waxba cudurdaar loo eegi maayo kuwa yidhi mee ficilka iyo faacilku way kala duwan yihiinna waxay leeyihin cudurdaar inuu leeyihin kale hala eego waa masalo kasii hooseyso usuuliya maxay taa macnaheedu yahay maalan ficilku qofkani sameeyey dafiri mayna waa gaalnimo hadduu u sujuudo ama ilaahay iyo rasuulka caayo ficilku waa gaalnimo taa waa sax laakiin faacilku wuu ka duwan yahay ficilka sameeyey oo iyadu ficilku gaalnimo yahay ayaa laga yaabaa faacilkan sameeyey inaanu gaal noqon maxay sababtu tay dee cudurdaar leeyaa laga yaabaa taana daliilo ayaa dhowra baa sheegaya dee nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin isagoo meel cidla amaraya ah gaadiidkiisa ka baxsado intuu toobad keenay intuu mee ku farxay gaadiidkiisidaa muxuu idhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahay adugu adigu addoonkaygii baatay ana rabbigaagii baana akhda'a min shiddati alfarax wuxuu la gafay farxad daraaddeed marka ninkani ficil gaalnimo ah wuu sameeyo dee inaad ilaahay tidhaahdo addoonkaygii baatay aniguna rabbigaagii baan waa ficilku waa gaalnimo laakiin haddana faacilkii muu gaaloobin oo dee waa khata ikraahiina waa la mid jahligiina waa la mid waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha cadaarta noqon kara marka qolada tidhi ficilkii iyo faacilku wa israacaya waa khawaarijta qof kasta oo ficilkaa gaalnimadu ka yimi ku dar waa gaal iyo meeha la kala qaado marka waxa weeyaan ficilkiiyo faacilku ma isku midbaa mise waa qaacido usuuliya hore qolada odhanaysa xukmu lficli waalfaacili baynahumaa talaazum laazim talaasum daati ficilkiiyo faacilku waa isku mida ma kala baxayaan waa asal bay qaateen qaaciday qaateen faracyo badan baa ka baxaya qolada tidhi maya ficilkuna waa gooniya xukum gaar u leeyahay faacilkuna xukum gaaruu leeyahay iyaguna dee furuucda waa waa loo marka qof ficil gaalnimo ay ka yimaada dib baa loo eegaya miyaa la qasbay ma jahli buu qofkani qabaa miyuu gafay waxyaabahaasna loo eegi doonaa waxaa ka mid a ah masaa'ilka faraca ee asalka kale kusii qotoba kaa hore tusaalayaashiisu dee way badan yihiin ahlucilmigu waxay isku khilaafeen fii tacmiimi rasi bilmasx hal laabudda min tacmiini aw yakfi lbacd markaad weysaysanayso madaxa miyaad wada masaxaysaa mise in ka mida baa kugu fila waa maqasheen baa filaya madhabta yarxamuka allah madhabta shaaficiyada waxay qabaan qofka waxaa ku filan maxay in ka mida un hadduu madaxa masaxo oo intuu saa madax u qooya hadduu in ka mida masaxo foodaa iyo meelaha way iskaga filan tahay madaxa masaxaadiisi laakiin jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin kuma filla waa inu madaxa dhammaantii wada masaxaa taasay ku tegeen culimmadu intay u badan yihiin maxaa keenay khilaafkan khilaafkani wuxuu kusii qotomaa waa masalo faraca ah. laakiin asal asalkanuu kusii qotomaayoo ah aayaddan ilaahay uhi wamsaxuu biru-uusikum bacdu macnahay faa'iideynaysaa matawciidiya mise waa ilsaaqiya oo macnaheedu uu yahay tabciidyadu ma barh mu toosinaysaa wamsaxuu bi waa ba baa ku jirta ma biru-uusikum macnay bixisaa af carabiga badaas marka bacda ru-uusikum bay ku fasirayaan qolyahaas laakiin culimadu intay u badan yihiin waxa weeyaan in la yidhaahdo ilsaaqiya macnaa shaygiio shayga lagu dhajinayo un ayuu noqonayaa ku dhajiyan wey madaxa oo madaxa biru-uusikum waxaa looga jeedaa un madaxa saa ugu dhajiya gacanta marka dee asalkaa hore hadday isku khilaafeen ba-da macnaheedii hadday isku khilaafeen wax walaba ay ku jirtaba qolana waa barh bay odhanayaan qolana waa kulli bay odhanayaan markaa farqigaasa isaguna jira markaa masaladii waxay kusii xidhan tahay qaacidada usuuliga ah ee kasii dambaysa tan farac ah ee laysku khilaafsan yahay waaya waa yaro adagii malaa waxaan ka hadlaya mise waa fahmaysaa rag odayaalaha tino wuxunan ka soo qaadayaa inaad la qabsanaysaan waxaa kusii xiga masalo kaleoo iyadana ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen taan iska dhaafo addoomaha iyo waxaasay la xidhiidhaa ribadu ma waxay gashaa waxyaabihii uu nebigu cayimay mise waxay gashaa wixii la mid oo dhan dhowr shay buu nebigu sheegay inay ribo geli karto markaa la kala badiyo burka shaciirka iyo timirta iyo milixda intaasaa xadiiska ku soo arooray burka malaha wuxuu ahaa bahalkan waa iska sarreenka unbaynu odhan karnaa shaciirtuna waa heedda timirtuna waa la garanayaa iyo milixda waxyaabahan uu nebigu cayimay ee wuli waxaa geli karta ribo marka intoo labadii shay oo isku mid ah la isku iibiyo la kala badiyo waa laba shay oo timir iyo timir kaasaa la isku iibinaya waa la kala badiyay markaasi riba gasha axaadiid saa way sheegtay haddaba ma intaa uu nebigu sheegay uunbay ku gooni tahay ribadaas mise wax kasta oo raashinana way gelaysa oo isagu wuxuu uga jeeday uun wixii cunno ah mise wuxuu uga jeedan afartan oo gooniya markaa culimmadu waa kala duwan yihiinoo qaacidadaasi waxay kusii taagan tahay markaa hal tajri riba fi kulli madcuumin aw fi ma sama nabiy qoloba mid bay yidhahdeen qole waxay leeyihin wuxuu nebigu magacaaben weeye qolena waxay leeyiin me waxii la mid marka haddaynu shaygii soo qaadno shay kastoo raashina qole waxay leeyihiin nebigu miyuu sheegay maya ma sheegin haddaa ribe ma leh nebigu kanuu sheegayna ribuu leeyahy qolyaha kalena waxay dhn war mee wax kasta oo raashinaba afartan uu sheegay unbay la mid yihiine ku dar dee waa kala tegayaan sababta kala kaxaysana waxa weeye qaaciidadaa hore ee markaa usuuliga ah ahlucilmigu waxay isku khilaafeen e, qofku hadduu masaajidka soo galo iyada oo imaamku uu khudbada khudbadaynayo maalinka jumcaha miyuu tukanayaa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka mise ma tukanayo qaarkood waxay leeyihiin labadaa ragcadood ee taxiyatulmasjid la yidhaahdo wuu tukanayaa waana siday culimmadu u badan yihin qeyb ka mid ah waa sida maalikiyada nimanka la yidhaahdee madhabta maalikiyada ee dee galbeedka africa iyo laga dhaqmo waxay leeyihin qofku haddii uu soo galo masaajidka imaamkuna khudbada akhriyayo iska fadhiisanaya khudbadduu dhagaysanaya laakiin labadaa ragcadood waxba tukan maayo waa masale faraca oo laba qowl ay leeyihiin marka haddii aad doonayso inaad masalada asalkeeda hoose ogaato ama aad wax kala tarjiixiso waa inaad taqaanaa asalka kasii hooseeya ay ku taagan tahay oo ah camalu ahli lmadiina hal huwa muqadamun calaa khabari alaxaadi am laa reer madiine camalkoodu reer madiine waa la yaqaanaa qarniyadii saddexdii qarniyii hore camalka reer madiine ay camal falaan iyo wixii caado u ahaa miyaa la daliishanayaa oo xadiiska qof qari qof quri warinaya wuu ka horeynayaa mise kama horeynayo maalikiyada waxay leeyihiin waa reer madiina dee rasuulkiibaa dhex joogay caadadoodu wax sahlan maahayn iyo dhaqankoodu weliba qarnidaa hore aanay isbedelin markaa camalkoodu waa wax la daliishanayo oo qofkan keliya xadiisku wariyay wuu ka horeynayaa saa daraaddeed may tukan jirin iyagu taxiyatulmasjidka ee masaajidka markay soo galaan way iska fadhiisan jireen reer madiina saasay u badnaayeen halkaasay qola martay laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin camalka reer madiina inuu ka horeynayo xadiiskaa sugan ee ninka keliya wariyey kaasaa ka horeynaya marka waa waa arrin waxaa la isku hayaa xaggii daliilka ma waxaa roor e, e, xoog badan qofkan keliya xadiiska uu wariyey mise waxaa xoog badan dhaqankii iyo caadadii reer madiine oo magaaladii nebigaah ilaa nebiga ay arkaya inay ka koobigareeyeen dhaqankoodee marka waa masalo asal ah faraciina markaa khilaafkana ku yimi marka goortaad odhan karto waan kala tarjiixinayaa waa inaad asalka hore la socoto marka asalkaa ah hore dhinacii raajix ahaa masaladan dambena waa inaad u raacdo oo reer madiina caadadoodii dee waxaa ka xoog badan xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu warinayo ninka asxaabigii keliba ha ahaado mar hadduu sugan yahay xadiidku sababtuna waxa weeyaan dee imaamu maalik oo reer madiine caalimkii madiine joogayba ah ayaa wuxuu lahaaba qof kasta oo eh, qof kasta hadalkiisa waana la qaadan karaa waana la diidi karaa ilaa nebiga qabrigan ku jira mooyaane qabriga uu markaa rasuulku ag fadhiyo kutubta uu ku akhriyi jiray marka reer madiinana dee dadkaa u sheegayunbay ka mid yihin xadiidkuna waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin asxaabiyo soo galayoo markaas isagoo nebigu khudbadda akhriyaya masuu yihi hebelow miyaa tukatay labadii ragcadood ee masaajidka masuu yihi maya haddaba kacoo tuka buuli marka amarkaasuu ku siiyey saa daraaddeed qofku xataa hadduu fadhiisto inuu kacuu labada ragcadood si dhaqsa ah u tukado marka waxaanaynu uga jeednaa inaynu baranno siyaabaha loo kala rajaxo daliilka iyo masaa'ilka faraca ah waxaad kala rajixi kartaa masaa'ilka asalkaa markaad taqaano waxaa kale culimmada isku khilaafeen macnaha tusaalayaashanna wuxuuna ka faa'iidaysanaysaan baababkii fiqiga ee ku jira ee maqmaqlayseen marar badan masaa'il kale isku khilaafeen waxaa ka mid ah eh, xajku qofka hal yajib cala alfawri am cala ataraakhi hal yajibu alxaju cala alfawri am cala ataraakhi xajku qofka ma wuxuu ugu waajibaa si degdega oo markaa u horeeyuu lacag helaba miyuu ku waajibayaa mise isagoo lacag helay wuu iska sii joogi karaayo wakti dambuu xaji karaa laba sano saddex sano afar sano uu iska dib dhigan karaa taasi baa markaa culimadu ay isku khilaafeen oo sabab u ah maaragtay ayay masaa'ilka faraca isku khilaafeen ka mid a markaa as faraca halka masale ahi iminka tusaale aynu usoo qaadanay dee qaar badan baa la mid ahe wuxuu ku taagan yahay asalkiisaa laysku khilaafsan yahay oo ahaa alamru lmutajaridu can alqariinati yufiidu alfawriyata am itaraahi haddii daliilku amar bixiyo qur-aan iyo xadiidba haddii amar yimaado amarkaasina wax calaamadahoo la socota aanay jirin oo sheegaysa in ama la dadejiyo ama la dibdhigo calaamadaasi lama socoto waa amar mutuxan oo keliyahun ma deg deg buu keenaa mise wuxuu keenaa dibdhig haddaan iminka ku idhaahdo orod xaafaddii tag ma waxay keenaysaa cala caladuul inaad iminka dhaqaaqdo mise waad iska yara habsaami kartaayoo dee mar goor dhow saacada kadib baad iska tegi kartaa markaan ku weydiiyana waxaad odhan kartaa dee amarkii fuliyey marka amarku marka la is amro ma deg deg baa mise waa la dibdhigi karaa qolo waxay idhahdeen waa degdeg amar kastaaba qolona waxay idhahdeen me amarku in la fuliyunbaa muhiima laakiin in lagu degdegaa maaragtay shardi maaha idan waa lagu kala tegaya laakiin waxaa iska macruufa hadday jirta calaamad kale oo ku odhanaysa ku dhaqso ama dibdhig dee calaamaddaa la raacaya calaamadii ma jirto marka amarku waa waa usuulu fiqiga qaacida odhanaysa amar kastaa wuxuu keenaa deg deg iyo degdeg ma keene waa la dib dhigi karaa halkaa hoosaa la isku khilaafsanaa dee tan faracaana waa la isku khilaafaya xajkii waa ma'muur wa atimu alxaja waalcumrata lilah walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waa waxaa laga fahmaya nusuustaas iyo xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu leeya ilaahay in allaha amarakum alxaja faxujuu calaa macna xadiid ilaahay amar buu idin siiyo xaj kusoo xajiya buu idin xaja gurigiisa inaad tagtaan beytullaahi alxaraamka ee soo xaja amarkaas faxujuu xaja ma deg deg baa mise waa la dibdhigi karaa dee masaladii waxay dul taagan tahay taa kale ku wareegaysa markaa dee adiga arkadoo madhab shaaficiya rag la waxay leeyihiin waxba deg deg maaha waa la dib dhigi karayaa lan waxay kusii kabayaan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee sanadkii sagaalaadba abubakar buu diray abubakar ayuu diray muu raacin bicadii xajka sanadkii tobnaad ayuu baxay rasuulku sala allahu alay sl marka qariina waa calaamad bay leeyiin muujinaysa in la dibdhigi karo laakiin layskuma khilaafsana inay iska wanaagsan tahay wixii amarahoo dhan in loo degdego dhaqso loo fuliyo adigu ciddii aada marka ka ilaahay laga yimaado qofkaaga shaqaalaha haddaad amar siiso hore ugu dhaqaaqo waa jeceshay hawshii baanu hore u gudanaya haddii uu laakiin habsaamuu warwareego haba fuliyee dee ma jeclin ahlucilmigu ahlucilmigu waxay isku khilaafeen oo kale oo masalada saddex iyo tobnaad weeye ee qofka waalan iyo ilmaha yara sabiga ah ee aan qaangaadhin xoolahooda saka miyay ku waajibaysaa mise kuma waajibayso way ku waajibaysaana waa la yidhi kuma waajibaysana waa la yidhi yaa marka as masaladaas waa masalo gaara oo dee gooniya laakiin waxay kusii taagan tahay asal asal la isku khilaafsan khilaafsanyay bay ku taagantahay sababulkhilaaf markaa lagu odhanaya maxaa khilaafkan sababay culimadu inay iskhilaafaan waxaa sababay masalada ay kusii taagantahay masaladan iyo gunta u aha qaacidadae ballaadhan ee usuuliga ah ayaa waxay leedahay hal izakaatu cibaadatun maxda aw cibaadatun maaliya oo maaragtay iskale sawirkii maalka waayahay waa xaqun maali aw cibaadatun maxda ma cibaado baraxlada mise waa cibaado ah mid dhaqaale oo maalka xagga maalka laga eegaya ma xagga qofkaa laga eegaya cibaadadan mise xagga maalkaa laga eegaya waa qolo waxay leedahay xagga qofkaa laga eegaya qolana waxay leeyihiin me xagga qofka lagama eegaya xagga xoolaha laga eegaya maxaa macnahaasi u yahay qaacidadaas waxa weye haddii xagga qofka laga eego dee qofkani qof dhammaystiran maaha ee midina waa waalayn midina waa sabi laguma laha markaa laakiin haddii xagga xoolaha laga eego dee waxaa la qiimeynaya xoolahan sakagal ma yihiin mise ma aha marka hadday sakagal yihiinay sake gaadheen ha laga bixiyo marka qolada tidhi waar waxba la eegi maayo ninka waaranaya agoonka ee waxaa la eegayaa xoolaha la eegayaa oo xaqu xooluhu saaran yihi xaqu si kale haddaynu soo dhaweyno xaqan sakadu ma xooluhu saaran yihi mise qofku saaran yihi qofkii ma qofkaa laga doonayaayo uu ku ururayaa mise xooluhu ku ururaya qolada tirin maayo waa cibaadadan iyada ahay xaq xagga loo eegaya waa xoolaha xoolihii way way gaadheen sekaha laga bixiyo kuwa yidhi qofkaa la eegayaana ile qofkanaa xoolihii iska leh mana dhammaystira diintuna waxbaba ka dooni mayso oo salaad iyo soom iyo wax kale toona laguma waajibin dee seke laguma laha bay leeyihin marka masaladan faraca ah agoon iyo nin waalan seke waa lagu leeyay laguma leh waanaad raadisaa sababulkhilaafkeeda war khilaafkan maxaa keenay marka culimadii cudurdaar bay leeyihin waxaa markaa masaladaa haddana masalo kale iyaduna la simidaho haddii maalan adigu aada xoolahaagu sako gaadheen oo aada sakadii intaanad bixinin ay xooliba kaa baxaan ama ay yaraadaan ay dhinmaan oo khasaara yimaado sako miyaa lagu leey mise laguma leh qoladii tiri qofkaa lagu leeyahay waxay leeyihiin dee ha bixiyo dumadiisa ila saaraydo waa dayn dumadiisa saaran qofkaa lagu lahaa kuwii lahaa xoolaha lagu leeyayna waxay leeyihiin dee xooli bixe maxaynu isleenahay muxuu ilaahay kugu qabsan xooliiba bixe yaa waa istaraatiiji masaladu ninbaa dee maal badan buu iska lahaa markabaaba degayba wixiisi waa u dhammaatayba laakiin sekadii laba sana aanu bixin uu warwareegay qolada tidhi dumadii iyo qofka laga eegayaa loo raacayaa dee dayntii daralana waad u khasaartay dayntii masaakiintana iska bixi kuwa kale layidhi mee bahasha xoolaha la eegaya dee xooli ma jiraan aadaw salaam ninka waxba laguma leh waxa iyaduna la mid a ah haddii dee uu soo gooni u soo saaro isagoo halkan dhigayoo dukaanka ay taallo weli aan bixinin ay dhacmaan marka sababta waa inaad garan kartaa khilaafkan dhinac kale kolka laga eego sekada markaad bixinaysa waa masle saddexaad oo farac saddexaad weeye sekada markaad bixinaysa ma kordhin kartaa mise ma kordhin karti qolada yidhi waa cibaado maxdiya lama kordhin kara bay leeyihin oo dee cibaadooyinka lama siyaadiyo salaada lama siyaadiyo soonka lama siyaadiyo cibaadada lama kordhiyo qolada yidhi ma dhinaca dhaqaalaha laga eegayaana waxay waa la kordhin karaa waa cibaada maaliya intay maal tahaybaa qaaliban saa daraaddeed waa la siyaadin karaa oo sekadii intii lagu lahaa inaan lahayn baad in ka badan baad ama wax ka wanaagsan baad bixin kartaa waaya masalada afar-iyo tobnaade faraca waxa wey ahlcilmigu waxay isku khilaafeen nebi aadam calayhi salaam ilaahay wuxuu geliyey wuxuu sheegay inuu janno geliyey jannadaana ka soo saaray ma jannatu lkhuldi baa jannadii lagu waarayee dambeyn ku soconnaa lahayna geeyma taasaa aw inahaa bustaanu fi lard mise waa beer ku taala uun caalamkan adduunyada ma beer ka sokaysaa mise waa jannadii lagu waarayo waa khilaaf farciya ah oo hal masale la xidhiidha laakiin khilaafkaa isaga ahi wuxuu kusii taagan yahay erayada sharcigu isticmaalayo xagga waxaynu ka eegnaa isticmaalka sharciga mise waxaynu ka eegnaa xagga luqada waa xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa waa tacaarud xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa alcurfiya matal erey buu shaaricu isticmaalay qur-aankii xadiidku isticmaalay ma isticmaalkiisa had iyo jeer ayaynu eegaynaa xagga sharci ahaan mise xagga luqad ahaan qolada yidhi ma isticmaalka xagga sharcigaa laga eegaya waa jannatulkhuldi bay leeyihin qur-aankuba janno markuu sheegayo taa dambe lagu waaro u qolada yidhi xagga luqada loo jeedaa dee janno kastaba way noqon kartaa bayna ilaa janno waa beerune beer aakhirana way noqon kartaa beer adduunyana way noqon kartaa marka kuma gooni ahaa jannadaa dambe mid ifkaabay noqon kartaabay le marka janna lafduljanna haddii xagga luqada laga eego dee carabigii laga eego tii aakhiro iyo ta adduunyada waa laydhaha marka ta aakhira un kuma gooni tu adduunyaday noqon kartaabay kuleeyihi kuwayidhi meel waxaynu eegaynaa eraygan siduu qur-aanku u isticmaalo qur-aanku siduu isticmaalo ilaa naadiran mooye inta badan waa jannada lagu waaro marka waa tacaarud xaqiiqa sharciya wa xaqiiqa luqawiya waa luqadii iyo sharcigiibaa iska hor yimi kastoo sharcigu kusoo degay luqada haddana waxaa looga jeedaa isticmaalka uu u badaya sharcigu had jeer marka qaacidada usuuligaabaa waxay ahayd markay iska hor yimaadaan xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa luqawiya wax keebaa la qalibaa oo la xoog badnaysiiyaa ayay tanna kusii taagantay waaya waxaa ka mid a ah waxyaabahaas oo qaacidada oo arrintaa shan iyo tobnaade eh, ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen xadiidkii ninkii asxaabigii la odhan jiray abu burda ibnu niyaar ee abtiga u ahaa bara bnu caazi waa asxaabi odxiyo doona inuu sameeyo markaa salaada ka hor ayuu neefkiisii gowracay markii lasoo tukaday ayuu nebigu dadkii ku yihi calayhi salaatu wasalaam udxiyadii iminkaa wakhtigeedu taagan yahay ha la gowraco soo udxiyada lagama dambeysiiya salaada ma laga dambeysiyaa salaada marka ninkii salaada ka hor odxiyadaa iyadaa gowracay dee waa shidha hilibuu iska qashay laakiin haddaa wakhtigeedu taagan yahay markii lasoo tukaday waaya asxaabigii markaa abuburda uu hadlayo wuxuu idhi anigu neefkaasun baabaan haystayba laakiin waxaa ii joogta waxar yar oo aan gaadhin neefkii lagu odxiyaysanayay marka nebigu wuxuu ihi iska qaltaa adigunbay kaa gudaysaa adiga ayuunbay kaaga filantay eraygu isticmaalay waxa weeye walaa tusiicu can axadin bacda cid kaa dambayso kama gudayso laakiin adugu mar haddaanad wax kala hayn taa yar iska qal wuu qalay cilmigu waa isku khilaafeenoo waxay yidhaahdeen qof kasta oo qolada qaar qolyaha qaarkood baa waxa le qof kasta oo sidaa abuuburde la mid ah oo wuxuu hayaa uu yahay waxaan gaari karayn neefkii odxiyad ahaa la mid ahayn oo ka itaal yar sida abuuburduun buu la mid yahayo wuu qali karaa ibnu taymiya baa raggaa ka mid ah laakiin culimadu waxay u badan yihiin waa khaasiya ninkan unbay ku gaarahay ee cid kale oo la mid ahoo neefkaasi haddii uu naaqus yahay qali kartaa ma jirto marka waa masale faraca laakiin asalkay ku taagan tahay waxa weeye xaqiiqat macnaha waxa weeye khusuusul axwaal iyo khusuusul acyaan iyoamaa la horreysiiyaa khusuusul acyaan iyo khusuusul axwaal ma khusuusul la horeysiinaya mise khusuusul xaalkaa la horreysiinaya qolyaha qaarkood waxay leeyiin khusuusul caynkaa la horeysiinaya oo cayntan ninkan asxaabiga gaar ahaantiisuu nebigu ayuu cayimay marka kaasaa horeynaya qolyaha qaarna waxay leeyiin ma khusuusul xaalkaa la horreysiinayaoo dee xaaladan ciddii la mid waa isagunbay la mid tahay ee cayntiisa eegi mayna xaaladaynu eegayna marka xaalad kasta oo la mida isaga qof kastaoo ku sugani waa la mid marka waa qaacido iyaduna jirto khusuusulxaal iyo khusuusulcayn ayuhumaa yuqallab aw yurajax iyomaa horeynaya labadaa ah. waaya faracaaf lixiyo tobnaad waxa wey ahlucilmigu waxay isku khilaafeen gabadhu markay dhimato tilmaheeda miyaa la tidcayaa mise lama tidcayo markay dhimato gabadhu dee waa kuwan dimarku timo dhaadheere miyaa sidaasaa loo tidcayaa xaggaa dambe iyagoo tidcan laga ridaya mise iyagoo kala daadsan baa la iska daynaya waaya waa laba qowl bay leeyihin labada qowlba waa labada aynu kala sheegnay ayaa ay maaragtay ku tageen sababta had iyo jeer keenaysa khilaafkana waxa weeyaan ah, xadiidkii ka warramaya inantii nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii ay dhimatay umucadiya iyo saxaabiyaadkii maydhayay buu la hadlayoo wuxuu lahaa saddex qaybood timaheeda ka dhiga oo labada koone iyo meel dhexe oo xaggaa dambe ka rida iyagoo tidcan saasuu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam marka taasina wuxuunay noqonaysaa uun asalkaasi arrintaasi maarin ku gaarabahayd inantii nebiga mise waa xukum caama markaa dee nebiga inantiisiibay ku gaar ahayd iyome waa xukum caam sababulkhilaaf waaya ah, qowlka faraca toddobiyo tobnaad waxa wey ahlucilmigu waxay isku khilaafeen haddou qofku hadduu dhinto oo soom lagu leeyahay miyuu ka soomayaa qofkii xigtadiisa ka mid ahaa haa iyo maya labadaba way yidhaahdeen ah, qofka laga soomayaa mise lagama soomayo waa laga soomayaa maya lagama soomayo labadaasay u kala tegeen sida raajixayna waxa weeyaan in laga soomayo xanafiyada ayaa waxay leeyihiin lagama soomayo caaishaa la weydiiyey markaasaa waa masaladan tii horunbay iyadu ku noqonaysaa raawigii hadalkiisiiyo iskhilaafay riwaayadiisi oo caaisho xadiidka warinaysa laakiin waxay fatwootay inaan waxba laga soomayn marka xadiidkumaa la raacaya faraca kale waxay ahlulcilmigu waxay isku khilaafeen eh, qofku marka uu masalo taawan iska dhaafi yaro sawirkeeda yaro adag ahlulxarbi iyo waxaasay gashay guud ahaan wuxuunaynu uga jeednaa inaynu runtii sawir ka bixinno masaa'il badan oo inta badan inagu soo noqnoqda oo aynu arkayno inay maaragtay masaa'ilka mutafaqa aan ahayn mukhtalafka ay yihiin waaya wax su-aala miyaa iga weydiinaysa haa Mhm. Why? daarulxarbi waxa weeye ereyga xarbi waa garanaysa salaada waa afcala baan filaya waa meel dagaal inaga dhex oogan yahay dee qoladan dagaal idinka dhex oogan yihi <laughs> mise biil baaba idin siiya <laughs> waxyaaba iska waxaa jira falsafadaoo dee aada iska arkaysa inay iska yara fashileyn moogta daarulislaam iyo daarulxarb iyo daarul amaan marka daarulislaam maaha laakiin dee daarulxarbina laguma sheegayo ee waa meel magan iyo ammaan ka jiro oo dee dadku aanay ku dhib qabin weye meesha laga hadlaya waxa weeyaan meel la dagaalamayo marka tanna dagaal kama jiro yaa haa marka masaladan sheegaya kale qofku haduu islaamo oo xoolihiisii ay yaalaan daarul xarbi haddana uu soo islaamay qoladii aynu dagaalamaynu soo islaamay xoolihiisiina xaggii bay ku dambeeyeen daarihiisii iyo lacagtiisiiy wixii o dhami ma sida dhiiggiisu u dhowrsoon yihi u yahay bay xoolihiisaasina u dhowrsoon yihin waadha markaynu qoladaa weerarno xoolihiisa ma taabanayna miya mise waynu qaadan karnaa markaa dee waxa ay qaar ka midi leeyihin mee xoolihiisi waxay la midin xoolaha gaalada mar haddii xabad inaga dhex ooganta isaga waynu badbaadeen laakiin maalkiisu wuxuu ku tirsan yahay qoladu la yaallo qeyb ka midiina waxay leeyihin maalkiisu wuxuu la mid yahay dhiiggiisa marka sababul khilaaf waxa weeye ana alcismata hal hiya lilmaal aw hal hiya bilislaam Eh, sabab اlkhilaaf aslu ana alcismata lilmaali hal hiya bilslaami aw bidaar qofka ma waxaa xoolihiisa lagu badbaadinayaa islaamnimaduu islaamay mise waxaa lagu badbaadinayaa meesha yaallaan qaacidadaasaa kasii hooseysa as faracan iminka aynu sheegayn ninkan xoolihiisa waa la daynaya waa la qaadanaya qaacidadaasay ku taaganta marka haddii la idhaahdo cismadu ama ilaalinta maalkan la ilaalinaya la daynaya waxay raacaysaa islaamnimada qofka markuu isagu macsuum iyo maalkiisuna waa macsuum dee waa la daynayaa wey haddii la idhaahdo maalka waxaa la daayaa meel la daynayo marka uu yaalo laakiin markuu yaalo meel la daynayn dee waa la qaadan karaaba halkaana laga fahmay markaa khilaafka sababtaasaa keentay laakiin sida saxda ahi waxa weeye qofka maalkiisa iyo dhiiggiisu inay israacayaan ila nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidkii saxeixa ah ummadda markii uu u sheegayay waxa uu lahaa qofka waa la daynaya haddii uu hee towxiidka ku dhawaaqo dhiiggiisa iyo maalkiisaba labada buu israaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam hal nulxiqu lmaala fii cismatihi biddaar am nulxiquhu bisaaxibih marka halkaa waxa kaaga cad oo aad ka aragtay in qofka la tixgelinayo faraca waxaa ka mid a masaa'ilkaas sibay u shabahaysaa taa cibaadadu hadday tahay cibaado mutacadida cibaado cibaadooyin ku hoos jiraan hadday tahy maya cibaado aan cibaado googo-an hadday tahay googo-an guud ahaan way ka wada socotaa laakiin googo-an hadday tahay qayb waliba maniyay u baahantay mise way ka yara duwantahy tii xajka mise waxay u baahan tahay niyo guud uun mtas soomkay tusaale ahaan usoo qaata xajkii wuu isku wada rakibnaa laakiin cibaadadani waa cibaado googo-an soomkii oo si kolka loo eego waa sawmu shahri ramadaan laakiin si kolka loo eegana dee waa soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood oo kala socda marka qolyaha qaarkood waxay leeyihiin ramadaan sidii xajka loo niyoonaya mar keliya ayuunbaa bilowga hal mar loo niyoonaya qaar ka midna waxay leeyihin maya habeen waliba wuxuu u baahan yahay niyad gaara waana qowlka raajixa waxaana kala duway iyadiiyo xajkii xajku wuu isku wada rakibnaa laakiin ramadaan maalin walba waa kala gaargaar iyadu marka cibaadaduba haddii ay kala gaargaar tahay saas waxay u baahan tahay niyo kala goongooniya bay u baahantah waaya alcilmigu waxay isku khilaafeen khiyaaru majliska qofku marka uu qof kale wax ka iibsado intay wada fadhiyaan miyuu ka noqon karaa beecaa isaga ah mise kama noqon karo waa ka noqon karaa iyo kama noqon karo masalo iyaduna masalo kale usuuliyay la sii xidhiidhaa sida raajixayna waxa weeye qofku intaa uu la fadhiyo halkan inuu ka noqon karayo ahlucilmigu waxay isku khilaafeen qofku haddii uu ridoobo maala ilaahay caayo ama diinta caayo nacuudu billah ama uu gaaloobaba camaladiisii hore miyay burayaan mise ma burayaan acmaalu lmurtad asaabiqa qabla riddati hal tabdu miyay buraysa wax alla wuxuu soon iyo salaad iyo sadaqad soo sameeyey mise ma burayso taasaa ay isku khilaafeen wahada alkhilaafu yarjic ilaa khilaafin ta'siiliyin hal iridatu tuujibu xubuuda alcamali bimujaradiha am tuujibu xubuudahu ilaa bilmowti calayha su-aashaasaa taagnayd murtadku wixii uu sameeyey si hore miyuu burinayaa mise waxa uu burinayaa markuu ku dhinto gaalnimo taa dambaa saxa murtadow wixiisii waxay burayaanoo wax ka soo qaad lahay markuu gaalnimo ku dhinto laakiin hadduu towbad keeno isagoo nool wixiisii horena way u jiraan ee ma burayaan marka dee qaacidada marka had jeer la kala rajaxayo qaacidada usuuligaana daliilka daliil badan baa la eegaa ahlulcilmigu waxay isku khilaafeen masaa'ilkii mukhtalafkaa baynu wadnay furuucdoodii iyo usuushoodii qofka sunno tukanaya mid faral tukanaya miyuu ku xidhan karaa kolkaasuu qofku sunnuu tukanaya haddaad soo gasho faral ma ku xidhan kartaa haa iyo maya labadaba way yidhaaheen sababtuna waxa weeyaan qaacidaa jirta usuuliya odhanaysa ikhtilaafu niyaati bayna alma'muumi waalimaam hal yuktafar am laa miyaa la saamaxayaa imaamkiiyo ma'muumka niyadoodu inay iskhilaaftay mise waa inay iswaafaqsantahy qolada tiri waa la saamaxayaa inay kala niyo yihiin dee waxay odhanayaan way isku xidhan karaan wey qolada tiri me imaamka iyo ma'muumku waa inay iswaafaqsan yihiin xagga niyadda kuma xidhan kara wey waa qaacido usuuliga hore kal yukhtafar ikhtilaafu niyati alma'muumi waalimaam laa yukhtafar iyo yukhtafar baa qaacido ahayd laba qaacido macnaa dee isku qaacido usuuliga laisku khilaafsanaabahyd marka talinatii oo kale la mid noqonaysa marka hadduu qofkani tukanayo salaad waxaa ku xidhan karaa unkii salaadiisoo kale tukanaya sidaasay u taagantaha imsidaa la adaamaya waaya marka waxaan uga jeednaa masaladan faraca imaam laba qof ma isku xidhan karaan oo kale salaad tukanaya haa iyo meedeedu waxay ku xidhan tahay qaacidadaa horey kusii xidhan tahay hore waay qof kasta oo tegaya beytullaahi alxaraamka ma camal buu sii xidhanaya mise siima xidhanaya ee uu iska tegi karaa ha iyo maya qole waxay leedahay qof kastoo xaramka tegaya waa inuu xaj xidha waa inuu cumro xidhaa haddii xajku waqtigiis joogin qolole waxay leeyihin maya qofka u tegaya xaj iyo cumro ayuunbaa sii xidhanaya kii kale shaqo u tegaya caafimaad u tegaya waxbaa laguma laha inuu sii xidho waa farqi sooma khilaafkaas wuxuu farac ahi wuxuu dul taagan yahay khilaaf kale oo ah alixraam hal huwa xaqun lilmuxrim aw xaqun lilxaram ixraamka ma waxa iskale ma xaqu muxrimku leeyahay mise waa xaqu xaramku leeyahy yaa inaad wax camal soo xidhato ma xaramkaa leh mise muxrimkaa leh qolada tidhi xaramkaa leh te cid kastoo tegaysa ha xidhan qolada le ixraamku waa xaq uu leeyahay muxrimku waxa weeyaan dee markuu doonayuunbuu dee xidhanaya ma xaramkaa camalkan iskale mise qofkaa iskale qofkaa iskale wey hal ilixraam xaqun lilmuxrim aw xaqun lilxaram marka haddii taa hore murankaasi ka jiray dee tanna wuu dabagelaya marka waxaan u malaynayaa waa ilaa saddexiyo labaatan ama labayo labaatan tusaale ayaynu sheegnay labayo labaatankaa tusaale waxay daliilu yihiin inaad cudurdaari karta culimada isku khilaafaysa masalooyinka diiniga ah oo aanay iska ahayn ra'yi iyo aragti maxdiya iyo rabitaankooda laakiin qiimeyn ay ku xidhan tahay iyo aqoon iyo miisaamid naska la miisaamayo iyo ijtihaadkii arrimahaasa waxay keeni karayaan qawaacidda usuuligaa marka laysku khilaafo faracana in laysku khilaafo marka arrintan oo kale waxay daweyn kartaa dadka mutacalimiinta ah ama cilmiga fiqiga ku howlana baranaya siyaabahay waxu istidlaalayaan ama u daliishanayaan oo mar kastuu arko masalo faracoo laysku khilaafsiin waa inuu baadi doonaa sababulkhilaafka waxyaaba kutubaha kaa caawinaya waxaa ka mida ah bidaayat lmujtahid wanihaayat muqtashid wanihaayat lmuqtasid oo uu leeyahay ibnu rashid sheekha maalikiga ah inta faraha badan markuu sheega aqwaasha culimadii khilaafkooda ayaa wuxuu idhahdaa wa sababu lkhilaaf sababta keentay inay iskhilaafaan waxa weeye cilada waxa iyo waxa iyo waxaaso masaladii asalka ahayd buu sii dabadhigaya waxay kaa caawinaysaa oo kale inaad isla akhrido fiqiga iyo usuulu fiqiga oo usuulu fiqigu waxa weye tuulka lagu soo saaro fiqiga markaad gurigan ka shaqaynayso had iyo jeer waxaad u baahan tahay tuul aad ku xidhxidho soo maa ama wixii adkaada aada ku soo saarto cilmiga usuul fiqiga la idhaahda waa waa waxa weeyaan waa tuulkii fiqiga lagu soo saarayay intaa daqiiqadaha inoo hadha insha allah su-aalaha inuu dayn dee wixii markaa waa waa fikrad iska caamun baan doonayay inaynu ka qaadano inkastay dee yaro adag tahay tahayoo mowduuc axkaamta la xidhiidho aanu ahayn maaragtay wacdiga aanu ahayn axkaamta ula xidhiidho waayo shardi maaha ha wuu suurtogelayaa wey jawaabtu shardi maaha inaad halkan ka xajido ee xajkii oon gaadhin haddii aad sii tagta maka oo muraado kale aada u tagto waad ku sugi kartaa xajka laakiin haddii aada u tegayso aada ku soo cibaadaysatid cumraad sii xidhanaysa markaa intood cumradii iska gudato ayaad xajkana ku sugi karaysa dhib male qof dadka qaarkood waxay sii tagaan Eh, ramadaan iyadoon dee weli bilii xajka la gaadhin bilaa xajka haddii la gaadho xajna aad doonayso waanaad sii xidhataa bilaa xajku dee waxa weye shawaal dilqicda waa cashru mid alxija markaa haddii ramadaan oo kale aada tagto dee cumraad sii xidhan xajkana waad ku sugi kartaa waay waaya calaykum assalaam

kol haddii aan waktigaasun lagu beegayna dee horeyna karto dambeyna karto dhib maleh sadaqada wuxuuna la diidayaa inay yeelato sida ciidoo kale mawsim mucayana wakhti mucayana inay yeelatuunbaa laga daynaya oo dee bidca waxaa ka dhigaya wakhtigaa lagu xadiday sidii fidaha iyo axanka iyo eeg fidu habeenka saddexaad unbuu ahaa qofku markuu dhinto axankuna wuxuu ahaa sanadkiiba mar oo sanawi buu ahaa sanadkiiba hal mar buu ahaa marka wakhtigaa lagu beegay uunbaa kadhayinbaa loo diidanyao bidco ka dhigaye sadaqadii haddii ay dee rabadaan xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe iyo wakhti kaleba noqon karayso yaan rabadaan uun lagu daynin baynu uga jeedna ha hmm. hay waata aan sheegayo axanka axanku wuxuu ahaa bil gaarahun waa siyaaradeenii oo kale ama axankii oo kale bil gaaraa lagu beegi jiray taasaa qalad ah ciiddaa loo samaynaya wakhtiga gaara loo sameynaya cibaadada ayaa bidco ka dhigaysa laakiin haddaanay wakti gaara lahayn ee lana horreysiinayo lana dambaysiin karana waa sadaqo caadiya marka sadaqo waalidkii waa loo bixin karaa laakiin wakti mucayana loo samayn maayo waay ha iska wad su-aalaha waxa weeyaan sheekh waxaan maqlay dumarku haddii ay safraan su-aasha hore waxa weeye dumarkay naga soo gaadhay maxaan idhaahdaa jumcaha ma sunno ka horeeyuu le sunno ka horeeya miyuu leeyahy iyo sunno ka dambeeyaba mise sunno ka dambeeyuunbuu leeyahy me sida nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam sunno ka dambeeyinbuu leeyahy sunno ka horeeya maleh culimada qaarkood baa sida madhabu shaaficiyabaa waxay dhahaan duhurkii oo kale aynu uga qiyaasanaynaayo siduu duhurkuba qaar ka horeeya qaar ka dambeeya oo lahaa qaar ka horeeyana jumcadu uu leeyahy laakiin culimadu waxay u badan inaanay qiyaaskaasi soconaynin ee loo baahan yahay daliil markaa jumcadu waxay leedahay sunnayaal marka marka la adaamo baan ka hadlaynaa ama raatibo ka horeeya raatibad ka horeysa oo sida duhurka ay uga horeyso uga horeysa ma jirto ee qaar ka dambeeya qofku markuu masaajidka yimaado wuu iska tukan karaa intuu doono ee salaadah laakiin waqtiga salaada marka la gaadho iyo khudbada raatibad ka horeysa ama sunno raacsanoo ka horeeya male su-aasha labaadna waxa weeye ninkaygu markuu ifuru isoo ceshanayo ma diidi kara anigu ayay gabadhaasi leedahay dee ma diidi karaysid waa xaqun lizawj xaq uu ninku leeyahay wey gabadhu marka ninka loo guurinayo ogolaansho waa la weydiinaya iyada iyo mas-uulkeedaba laakiin marka intuu furo dalqadi iyada waxu hadheen uu soo ceshanayo isagaa ikhtiyaarkaa leh waa xaq uu leeyahay ooriduna marka ninku uu soo ceshanayo xaaskiisii oo kale ka dhigantay waa iska haaf sawja sawjad ayay dhinac ka tahay biilkiibaa ku waajibaya gurigii kama tegi karto markuu soo ceshanayo weli uma baahna waan ku soo ceshaday baa ku filan heblaaye guurkayga horaan kuu ceshaday intaasay ku xidhanta xataa haddaanu ereygaa odhana u galmoodo waa soo ceshi ficil ah markaa ma diidi kartid ee waa xaquu leeyahy taasina waa taa weeye miyuu markhaatiyaal samaynayaa mise uma samaynayo waa masale culimada oo isku khilaafeen shardi maaha markhaatigu waa iska fiican yahay si muranku u hadho su-aasheeda kale waxa weeyaan su-aasha saddexaad marka safarka dumarku ay keligood safrayaane maxram aan u raacin salaada ma gaabinayaan iskumana geyn karaan baa la yidhi maxaa ka jira taasi wax jira maaha qofka dumarkii markay musaafir musaafiratahay ee socdaal ku jirto haddii xataa aanu maxram la soconin way soo gaabin kar ruqsaddii way haysataa ruqsaddii safarka gaabinta iyo ahayd inay maaragtay isku geyn karta salaadaha way haysataa sideeda kalunbay dee gef samaysay mar haddii iyadoo maxram heli karaysa ay maxramkii ka tagto asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu jazaakum allahu khayran baarak allahu fiikum insha allah sheekhu berritole haddii la idhahdo